hamilin bab fadli lacafat lmuslimiin muslimiinta laciifintooda fadliga layin yan baabey walfuqaraai bab fadli lfuqaraai fakirinta fadlisho yan baabey fuqaradaas oo alkamilina garsanaayeen oo yani mashhuurun hayne ka garsan yani fadliga layin yan baabeyo bab fadli lacafat lmuslimiina laciifin lacafa lakajamiyo muslimiinta laciifintooda fadlishoyen babayni laciifinta muslimiinta fadlil walfuqaraai baabu fadli fuqaraai fakirinta fadlishoyen babay fuqaradaas oo alkaamiliina ka garsoona oo yani hagma muuqne mashhuurin hayne garsoon fadlilayen babay gaal allahu taala ilahay may ka wasbir xabis nafsaka nabiy llahi muhamed o nafsa xabis maca aladina kuwii macaisho laxabis yadcuuna caabudaayan rabahum rabisho caabudaayan bilgadati raati walcashi galabta caabudaayan yuriduna doonayan wajaho wajala ilahay wujisay doonayan walaa tacdu ay gudubnay aynaaka lamadahin dood canhum an ladina yadcuuna rabahum bilgadaati walashi wasbir qaala lahu tacaala ilahay may kagoolay wasbir bimacnaa ixbis xabis nafsaka naftaak sabr ka xabis wa maca aladina kuwii macasho naftan la xabis yadcuuna caabudaayan rabahum rabisho caabudaayan bilgadaati raasi walashi galabti yani daa'iman ba rabisho caabudaayan ilmujeed yuriduna doonayaan wajahu wajalah ilahay wijishay doonayaan walaa tacdu ngudu nga yani walaa tacdu ay gudubnay aynaaka lamada hindood ay gudubnay canhum an ladina ladinkaas ay gudubnay kalkun yadi dadkaas oo caabidiinta he ilaahay caabudayaan fadlaga layin rasuulullahi sala allahu alayhi wasalam yeli lay manaa nimankaas macasho nafta lahabis dadka dhamalnlijee kalkun lalahadlahay waruya may lawuriyay can xaarisat ibni wabin radiallahu taala canhu xarisa maylkuriye gaala xarisinka gool sametu degi rasuullahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuul she degi gol rasuulka halka goola alaa ukbiru an makabraayo kumisin misin kabraayo biahliljanati junada hilsha misi sheegayo ninsha kulu daciifin wa o daciife kasta mutalaacafin la daciifsada law aksama huwa yani rajulkaas hadi dhaarado cala lahi ilahi dhaarado laa bara lanbaariyaho yani wa kaya lambariya laafsama lahi law afsama ala lahi kadhaarbo la bara lambariyayo hu laciibkaso ilahay bariya halaa ukbirukum misin sheegayo biahli naari naarti hilshe siin sheegay kulu cutullin koomadaada adag kastoay jawaadin reebow badano mustakbirin iskibriya mutafakun caleyh وan harisat niwaabin radia alahu taala anhu qaala harisa may ka golay samictu rasuul alahi dheegi sala lahu alayhi wasalam yaqulu rasuulka halka golaw iya dheegi alaa ukbiru anaan makabrayo kumising masin sheegayo bi biahliljanati jinada helsha sin sheege yeri rasuul sala allahu alay wasalam nin sheegu markaasa meray yani huwa ahluljana maybuwa kulu daciifin koo daciif eh oo kastiye ahluljana eh kaasoo mutalaacafin la daciifsadaa oo dadkana daciifsadaayana usuna daciife kaasa ahluljana waayo oo diintisna haysado oo dacwadis yani diintisna haysado lo aqsama ilahay shayna baaran eh baarinimadiisa ta deertay low aksama huwa kuligu suge hadii hata dhaarado calalahi ilahay korshay ka dhaarado laa bara alan baariyaayo ho kuligu suge an baariyawa oo hadii sero ilaahay ka dhaarado walahi akdhaarade ilahay geek rooba sheene walahi akdhaarad hadii seroo dhon hata ilahay baariyaayo dhaardis ilahay n fuliya lan kusuge ila agdisigiman kale falan kalewa alaa ukbiro kabraykum isin siin sheegay biahli naari naarti helshe siin sheegay min sheeg oo kale wa kulu cutullin we huwa ahlu naar mayb wa kulu koo mada adag kastoo mana koo kastoo kalid ah o mada adag alkalid ljafiye usuga fasraay kulu cutulin koo mad adag o injigan kastoo galbishay naxariisnlah ina naxariislaawe haddana jawaadin reebow iskibriyaayo jawaadin reebow aljamuuc maalaha aruriye haddana maalkii ma ree yani waa kay masalan ahe maalkiisa aruriye haddana yani reebe marka dambeen mustakbirin hadin iskibriya kaasarhirnaarade war rasulka mutafakun aleyh hadiskana muttafak way alcutulu macnaahu algalidu ko o adag o aljafi galba enjeginu algalidu ko o galideho galba adag hadin aljafi galba enjeginu kaasa cutul lere alcutulu algalidu galbi galbi shay ko onayo adago aljafi hadin enjegino galba enjegino naxariisanka koynayn a waljawaadu jawaabna may lere bifatljiimiyal akriyay watay fi dilwaawi waaltishisya wabidaya aakir mucjamati huwa yani jawaabnay wa aljamuucu kana oo aruriyo badan maalkaa kuusaw min xalaalin a min xaraamin a min umeelkasa ka aruriya xalaaliya xaramban haka kuusaw haddana almanuucu reebayo dakan dhiibane sadagan dhiibane reebaw kaasa yani waa kareernajawaad lerewa wakiila jawaab may kale lakafasiray allakmu huwa lakmu iyo jawaab lere kano buurun almuktaalu haddana shaakeersamaayo isgedgediyo fi mishyatihi dhaab socodkay dhaabkusun socdown isgedgediya oo waana guurun kaaso jawaab lere wakiila macnaahu aljawaab macnaahu may lere alkasir lbadin waay kan gaabon oo ololwin kaasa jawaab lere mana oo ololidisna haramka buuye kaaska ololwini alkasir kano gaabon albadin ololwin waay jawaabkaasa lere ahlunaarkaasu saasaka tilmaami wa an abilcabaas abilcabaas may la kuriyey sahl ibni sacdi saacidi radi allahu taala canhu qala sal may kagolay mara rajulun rajulka oo maray cala nabiy nabo korshay mari sala allahu alayhi wasalam faqala faqala lirajulin cindahu jalisin waaha yani may ba marayla mara rajulun rajulka ya mari cala nabiy nabo korshay mari sala allahu alayhi wasalam faqala lirajulin cindahu jalisun ma ra'yuka faqala nabiyu nabo may kagolay lirajulin rajulka oo jalisin fidiyay cindahu cinda nabiy fidhimay ngaray ma ra'yuka ra'yiga may hadi fi hada rajul rajulkan kangaysen ra'yoyaas faqaala may kagoolay rajulun huwa rajulun waay rajulkaas oo min ashraafi nnaasi dadka haman sharaf badan kumid e hada rajulkan kange wallahi akdaarday xariyun may ba owlikeeya in khadaba hadii waydiisado ayunkaha ini langoore wa in shafaca hadii akhyaarnimo dalaboon ayu shafaca ini akhyaarnimadiis yani laaqbalo fasakata rasuul llahi aamusi sala allahu alayhi wasalam uma mara rajulun rajulka aakar kaliya mari faqaala rasuul llahi sala allahu عليه wasalam lah lirajuli ngaray ma ra'yuka ra'yiga may hadi fi hada rajuli rajulkan kan aysan aragaasn ra'yoyaas faqaala may kagola ya rasuul allah ilahi rasuulkiisiyo hada kan rajulun waayo rajulkaas oo min fuqaraai muslimiina muslimiinta fakiirantood kumid hada kan xariyun may baow laha in khadaba hadi weydiisado allah yunkaha inilining nikaana wain shafaa hadi khiyaarnimo dalabon allah yushafaaca khiyaarnimadiis lang aqbalna wain kaala hadi kagoolon allah yusmaca ligowli golsha linin dhuwansana taasa olakey kan daciif aha yani faqaala rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasuul shimayka golay hada kan oo kan dembe kan e hada alaakaru kan kale kan dembe oo kan e ya khayrun khayr badan min mil lardi arada buut ya ku khayr badan yi oo mi ahay mitla hada awali kan ulo oo kan labuut waayo mutafaqun aley xariyun macnaahu xaqiiqun laywa shafacana bifati faaiya laakiyay an abi lcabaas sahl ibni sacdi saacidi radialahu taala anhu qala sal may ka golay mara rajul rajulka yah mari cala nabiy nabo korsheya mari sala allahu alayhi wasalam faqaala rajul rajulki may ka goolay faqaala nabiy nabo may ka goolay lirajulin kofka may ngare rajulkaas oo jalisin fidiya indahu inda nabiy rajulkaas oo cindahu cinda nabiy ni jaalisin fidi rajulkaasoo oo jalisin fidiya cinda inda nabiy fidi may ngaray maa ra'yuka ha rajulow ra'yiga may haadi fii hada rajuli rajulkan sen ra'yo yas lankan sen aragaaso ay rasuulka warsadahay kofka balisroogo warsadahay faqaala rajul mer rajulun hada kofka unta malahay rajulun rajul waaya rajulkaasoo min ashraafi naasi dadkaan sharaf badan kumide lankan lan sharaf leho lan wiin leho hada rajulkan kan walahi kadhaarda kan hadanta malahay xariyun mayba owla aha in khadaba hadii waydiisado ayunkaha ini hor gabarla kusi hadii gabartan afadee roob horla kusi may lan sharaf le waa maalgabeen wa wa in shafaca hadii akhyaarnimo dalaboono akhyaar yani akhyaarnimo dalaboon an yushafaca huwa rajulkan kan ilin shafaaco shafaacadiis la aqbal an yuqbala shafaacatu shafaacadiis la aqbal isla markiiba fasakata rasuul الlahi sala الlahu alayhi wasalam ilahi rasuulki aamusi uma mara maha maray rajul ma maray rajulka aakaro kale faqala rasuul الlahi sala الlahu alayhi wasalam lah lirajuli ljaalisi rajulka baalis ilimengara ma ra'yuka ra'yiga may haadi fi hada rajuli rajulkan kan imen ra'yoyaas faqala may ka gola ya rasul faqala nabiy faqala rajul rajulki jaaliska imera ya rasuul allah ilahi rasuulkiisiyo hada rajulkan kan rajulun waay rajulkaasoo min fuqaraa lmuslimiina muslimiinta fakirintood kumid e hada rajulkan kan xariyun mayba ba olaha in kadaba hada kan hadii doonado anlaa yunkaxa ini lining nikaxniya ole waay hadii si doonado lang nikaxna laa yunkaxa lang nikax lanka nikaxna gabr lan siina in kadaba hadii si doonado gabradiisan anlaa yunkaxa huwa rajulkan lanka nikaxna gabr lan siiniya ole keeya wain shafaca hadii oonayo shafaaca dalabo khiyaarnimo dalabon anlaa yushafaca shafaacadiisan adbadiy owlaka ey wain kaala huwa rajulka hadi kagoolo gowlan kagooloon anlaa yusmaca ligowli gowli rajul rajulka goolshal inindhawsiniagka ey faqaala rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasuul shameeray miisanka meelila saara oo bahay addunyada binaanka daahirka ma e bal miisanka lamada qof lakamiisama maybo ilahi agdisa lakamiisame rasulka meeray kalku haadaa rajulkan kan eye khayrun rajulkan dembo oo adhada ka katilmaanti ya kayrun khayr badan min mil arli arada mugsiya hesheeya ku kayr badanyi oo mila haada rajul awal rajulki ula oo kala guud arada oo lanki hooday oo eedadanga manasi min ashraafi naasi lahay isugo oo kale oo arada dhan laguud may ku khayr badana arinkan kana ilahay dis ku khayr badan kana a yani waa kay masalan ku khayr badan waay mutafakun aleyh waqowl gowluhu gowl nabiy xariyun kagooli mise gowluhu gowl rajuli rajulki goolshi xariyun kagooli huwa xariyanta bifati lhaay xaadi yani kordhowsha walakri wakasri raa ilaado hosdhowshan walakri yani watajdid ilyaa yaadishin xariyun le ey xaqiiqun wa wa gawluhu shafaaca ka gooli wa gawluhu gawl rajuli rajulka goolshay shafaaca yani shafaaca dalabka gooli bifati lfaay alakri in shafacati wa hadisa shafaaca dalabood yani ayusfa yushafaac in ilin shafaac aqbalo ya mudunyi saasa raay waahay saaso kalkun fadiilad oo lanka onayo muslim muslimka oo daciifka fadlag ilahi agdiska le hadiska tusiyaay وعn abi سacيidin الkudri رadi الlahu taala anhu an النabiy sala الlahu عlyه وasalam qala النabiy nawa may ka golay اxtajat الjanatu jini iyo والnaaru naariya xujaysameen dooden waay lamaya dooden yani naari jini dooden oo mayla ka doodeen helsho ka doodeen اxtajat الjanatu jinidi iyo والnaaru naara doodi naari jini dooden waay faqalat الnaaru naar meertay fiya ana figay ahaadeen aljabaruna han iskibriyaw an onayo yani dadka kasabaw dadka dulmiyaw walmutakabiruuna an iskibiyaw ana dhahday haadeen wakalat iljanatu jina meertan yeel fiha ana fiigaynay haadeen aducafaau naasi dadka laciifintood i wa wamasaakinum masaakin naasi dadka masaakintood i haadeen wa fagala llahu baynahuma fagala llahu ilahay xugmiyay baynahuma lamdatiyo iya xugmi inaki ad aljanatu jina yeesa inaki ad aljanatu jinad eto raxmati naxariista yeesa arxamu anana naxariisay biki di sababiki ada sababkawa man nka naxariisa isha ana doona wa inaki adina annaaru naara eta cadaabi adaabka yees ucadibu anana adaabe biki adiki adaabe man gofki isha ana doona walikilaykuma lamidinki kasta maylatina calayana korkay mil-uha mil-lkuli ilaa ragoob inan buuyo oo fadaasan fa ilahay rigay rawaa muslim muslim ya adis uriyey وan abi saciidin alkudri radia allahu taala anhu an nabiy sala الlahu alayhi wasalam qaala nabiy naw may ka goolay اxtajat ljanatu jiniya dooday wanaaru naara hujaytmana dooden doodi waa faqaalat inaaru naar meertay fiya anafiga iyo haaden aljabaaruna way oo naarki dadke wa tilmaansaday jinadina dadke tilmaansaday fiya anafiga may haadena aljabaaruna han dadka dulmiyaw dadka gehiraayo dadka dulmiyaw iwa almutakabiruna han iskibriya an dhatay haadayaan tan arerti waqaalat ljanatu jinad meertay fiya anafiga may haatay ducafaa naasi dadka han oo tabar darono laciifinta eh o muslimiinta وamasaakinhu masaakin naas dadka masaakintoodi anin dhatay galaayan arkajanada yeel faqal allahu taala ilahay xukmiyay baynahuma bayn alnaari waljanati janadii naarti dhahdiyo ilahay xukmi ay gailan haal ilahay kagolaw inaki ad aljanatu jinad ata raxmati naxariisayat inaki ad aljanatu jiniyat raxmati naxariisayat habarun bada habari le arxamu anana naxariisya biki adikinka naxariise mangaka naxariise shawana doon wa inaki adin annaaru naariyata cadaabiy cadaabkayat oocadib anaan adaabay biki adiki adaabay man yaki adaabay shaaana doonaw walitilaykuma lamidinki kastaba maylatina calayana korkay miluha milulkuli ki kastab inaan buya ilatin waay a yani wa kay laamlaana jahanama ilahay tanley aha buya ilahay rawaa muslim o muslim iyo waadifuriyey waan abi hurayrata kolkan saaso oni fadlo layin dadka laciifinte naaska masaakintooda fadle ya hadiska tusiyahay yani dadkan oo iskibriyaayo iswiinayo niniyon yani fadlan lahayna yani wa kay masala mahlunaar hadisa tusiyey ay an abi hurayrata radi allahu taala anhu an nabiy an rasuuli lahi sala allahu alayhi wasalam qaala rasuulka may ka gooley inahu shaadniye la yaatiya rajulu rajul ye asaminu colos yakooye wari rasuulka la yaati rajulu rajul yakooye rajulkaaso asaminu edan colos alcadimu win cadimulbaden ho badinsa edan win akooye yawma alqiyaamati qiyaama maalinteed laa yazinu misan nagadaan cind allahi ilahi agtis misan nagadaan janaaxa baculatin dilmaanyo garab shenglimisan nagolaan mutafakun aleyh hadisna mutafak wa abi hurayra radi allahu taala anhu an rasuuli lahi sala allahu alay wasalam hay qaala rasuulka may ka goole inahu shaniye layati rajul rajul yakooya rajulkaas oo asamiinu colos yakooya wa rajulkaas oo alcadiimu wiin yakooy doon yawma alqiyaamati fi yawma alqiyaama qiyaama maalinteeda rajul tilmaantaso ila yakooy doon laakin wiinade ha dhiimo ilahay agdisanka lahayn yani laa yazinu huwa rajulkaaso misan nagadaan kaadaan lasimanaadaan cinda allahi laajis ganaaxa baculatin gahi yani waa kay dhirmaanyado garabshanan leekaadan ilahi jisimanklahayn kaasa koi doono gaalay mutafakun aleyh xadiiskana mutafaq waay kolkan yani waa kay masalan winanta misanka meelil iska saara maybo tagwada iyonayo lankin ilahay shay kaobsugo mahayna kanga maal badan i sharaf le i kanga suurudle ilahi agdis yani misanka meelo mal iska saara keliya wala iskamisamamay bu aha hadii ad ilaahay ba kuabsadaaso walal walilkabari fartoona walilkureebinkureebtoonto taasa ilahay jis kaasa ilahay jiskiima kale ina akramakum cinda allahi atagaakum kila yani taaso mana tan iskamisamamahayna lanka maala leya hanti leya addunyada walala kufiriya unhayna mana keliya koblaan dareeroy yani waa kay afuufuday yaabisiya afufuday hadii marbi ilahay kuabsada kaasa ilahay jiskiima kale mutafaq caleyh wa canhu an abi hurayrata radi allahu taala anhu ana imraatan imraadaas oo sawdaa midooya kaanad hiya imraad may hatay taqumu hiya imraad almasjida masjid anabiyahaagasi o shaaban ka shakraawa ana shaaban dhalin yarkoye yaqumu kana haadi yaqumu lmasjida misahaysa haagay fafakada rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuul shay waay ha yani imraadiya waay fasala nabiy suaali canha can lmar'ati ya suaali awe sawirti misahaysin haagasi waato o anhu an rajul shaabi rajulki dhalinyarkasahaagay rasuulka warsade faqaalu asaabti mireno mata huwa shaab lanki dhalinyarkahay geeriyoodiy mise maata akraawle waa geeriyooti mise uti geeriyoodi qaala man qala nabiyu naumay kagole falaa kuntum haatenda aadantumu ku ogaahi haatend miyan ogaahidend ahay ma in ogaahi wayten hoob iyo dhimati lanki misaaitin ishageey horwin ahaay fadlo badan alahay ma in yani ink ogaahi wayten anin dugdisa kugigaado fadayo fakaanahum ana saxaabata asaaba waa lamid sakaruya oo yaraysadeen amraha amra almarati mar'adiyeede amarshay yaraysadeen o amraho amra shaabi dhalinyarti amarshay yaraysadeen lanka unlay waa misaahidka haadaw lay waa hankadaal erene bes walaa wa yaraysadeen mana rasuulkana eedangimoy qaala faqaala nabiyu naw may kagoolay lankaas lang yar mahayne ilahay diskiinika lahay lang wadiifaka jaro rabag yani waa ka misaahidka inshagaya hadaw imale o iyahay itusiya isamakoraayo dalu tusiya itusiya alaa gabri gabri rajul rajulka gabri sha itusiya mise alaa gabri gabri shaabi wal erto fadalu tusiye nahu algabraa tusiye waakontakadunge mingnamalay dhimadayreeda mingnamalay rasulka dumay kukiyaasan laysareena lankan lanka oo muslimiinta daciifinta ahlehaay laysareena isku duuge may sheegne fadalu tusiye hu gabra hu algabra gabrigiya tusiye fasala nabiy nabo tukuday alayha cala lmarati naagdi gabroki jarti gabri korsee surmay bela salaatuljanaatika tukudi uma qaala nabiyuna umarkaasa may ka gole ina hadihi tan alqubura gabriyaalkan e mamlu'atun ti labuyiyahaati dulmatan min dulmati mugdili labuyi ala ahli ahli lquburi gabriyaalkan eriso mugdili labuyeeri wain allaha taala ilahi yunawiru huwa ala nuuriye ha quburtan tan ee nuuriye lahum liahli lquburi yani wa kan yunawiru nuuriye ha quburtan lahum bisalaati bisababi salaati salaaday sababkeeda aleyhim korshe kutukadaw sababkeedi yan nuuriye waay mutafakun aleyh adisna mutafak qawluhu taqumu kugoli bifati tai walami lgaafi ey taknusu haagasi walgumamatu macnahu alkunasatu gashan aha wa canhu can abi saciidin abi hurayrata de ana imraatan sawdaa imraado midow ya kanadiya imraada mayaatay taqumu masjida masaajidki haaga jarti o shaaban ana shaaban dhalin yarko yaqumu lmasjid masaajidka haagay fafakada rasuul llahi waay sala allahu alayhi wasalam ha almar'ata yani fasal nabiy sual an anilmarat ya sual wahuwa canhu an shaabi shaabkiya warsadi faqaalo may kakoolena maata geeriyoodi maata shaabu dhalinyarki geeriyoodi yara o misaaitaagadhamadiyo dugni faqaala qaala nabiy naw may kakoole afalaa kuntum haatentehe aadantumo ku ogaahiyey ni an iogaahi ha aclamtumo subashanado aclamtumo ku ogaahi haatente ni an iogaahiden inti dhimidi ma in sheego haysango markaasa merena rasuul allah hamin lay haysay hadda rasuulkan kidaniyanagalay unalaydoniyo fakanahum ana saxaabata saabigi sakaru iyo oo yaraysadeen waa lamid amraha amra lmar'ati maradi amarsha yaraysadeen ooba migil eron o amrahu amra shaabi dhalinyarti amarsha yaraysadeen waa lamid faqaala nabiy naumay kagolay dulu tusiya niyan itusiya calaa qabrihi gabri rajuli rajulka gabri sha itusiya fadalu tusiyeeno ay fa dulu tusiya niyan itusiya calaa gabrihi qabri rajuli yani waa ka saas waay qabri shaabi dhalinyarka gabri itusiya fadalu tusyanhu an nabiya nabag ya tusyanhu alka fadaluh fadaluhu tusyene iyahu qabrigiya ya tusyanhu kabrigi waa ka oren fadalu tusyen hu annabiya nabaga tusyen mafulki lamada macrufe iyahu kabrig ya tusyen waa ko kabrig saare fasala nabiy nabag tukiday alayha cala lmar'ati naagdi korshe waa ka tukidi oo madaha yani kabrigisha korshe alayha cala kabriha lay kabrisha korshe ka tukidi uma qaala nabiyu naba may ka goley ina hadihi tanti algubura qabriyaalkan e mamluatn ti labuy way mamluatn ti labuy waay ulmatan min ulmatin guburtan oogibirtan lakadhahdoogi ye dhong may lalabuye ulmi lalabuye cala ahli ahli guburi gabyaalka elkoodi iya magdu lalabuy wain allaha taala ilahay yunawiru ala nuuriye ha yani waa kay masalan guburtiya lahum liahli guburi nuuriye bisalaati bisababi salaati salaaday sababkeed aleyhim korshoon katukudi salaadiy iyo korsho katukuday bisababi salaati bisababi ducaai ducaaday sababkeed alin korsho an duaayo mana wain allaha taala ilahay yunawir huwa ilah ilahay nuuriye ha iyqubura qabriya alkan hane ya ilahay nuuriye lahum liahlilquburi an nuuriye bisalaati biducaai ducaaday sababkeed aleyhim ala ahlilquburi anan duaay sababkeed mutafakun aleyh hadiskana mutafak waay oo kalkun fadlag lanka oo dadka laciifinta fadlag lan hadisa tusiyaay lankan laciifka mase gabartaas laciifka hayta said hagayki ini giima lahaytay fadlo lahayta hadiska tusiyaay golhu gol nabi nabo goolshay may kala tusiye hadis argahayse gabro korsheey lango yani waakay masalan janaazadiis ad katukada badaasi hoorta la duugo gabro korsheey leseedas meeldadin su tukadaas mana salaada saaci kasa daliilshen argahays mana gabro korsheey surmid rasul meela katukadale golhu gol nabi nabo goolshay taqum ku gooli huwa bifati tai taada kordooshe laakri walami lgaafi gaafkana golowshay taqumu ey taknusu yani wa kay haagas way taknusu haagas wlgumamatu gumaamo macnaahu maybuwa alkunasatu wasakwa taknusu hagasi algumamata hagas algumama macnahu alkunasatu wasakwa ha wasag masaajidka kuhaga ini fadlileyin hadii katusiyahay masaajidka la hagaajiy mana hadi yani wal hagaajiyay haagahaitalileyi adi yani ini walkarido wal ad ogda karido malagolalley mana ini ku ilaalido sifayl kobo binaanka mishirtoa waadantumuni macnaahu bimadi lhamzati alafi aadantumuni aadantumuni hamsad liteego aler ey aclamtu mu ogaahidenta niyan ogaahident ay macneheed ay waanhu an an abi hurairata radi allahu taala anhu kaas abi hurayra may ka golay gaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasul she may ka ruba ashcasa ko onayo adban badana akbara boorowsan badana kaasoo madfuucin lireeba bilabwaabi cala labwaabi ilbaabyaalka kolshonakareeba hangalo ileraw badana may fadaas ilitilailkareeba lo agsama huwa rajulkaasy hadii dhaarado cal llahi ilahay korshay ka dhaaradon laa bara alan baariyaayo ashcaskaaso ilahay in baariya badana rawaama yuri adiska muslimun awri wacanhu fadilat yani dacafat lmuslimiin lkajar wacanhu an abi hurayrata gaal abu hurayr man gaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuulka manka golay ruba ashcasa ruba ashcasa ko onayo adban badana wa ey adban yani mumtashira shacri raasi madishay tintiskal tabsano oo n iska hagaajisnaayn inshalaysanan akbara busoysan badana uslon boortisi busiskahaas man yakunu mukhtalidan bilghubaari lang onayo yani mukhtalid eho kadhehno uslon bus kadhehen busiskahaas o kantakakooy maay magaalada roogay leeraayo saas oo kale badana madafuucin haddana la reebayo bilabwaabi cala alabwaabi ilbaabyaalka korsho reebo badana ee yadfachu nnaasu dadka reebayan idaa saalahum xaajatan su-aalo oo yani maskuloo fade linsiyana walaago biyowaweysi fade linsiyana malmaam laylera isku badana lixtigaarihi fi nadarihim wa daymada tidi hadi lan fiidiyoob xagiran nag wakad balaga laakin se deeray hoos ahaan macnawi ahaan min alqabuli akbal cind allahi bixaysu mil low absama caleyhi laabarahu ikraaman lahu a wa cinaayatan biamrihi lisalaaxihi wa toobidiis iyo neo salaaxnimadiis oo ilaahay baaran ay garaadiye i hataa ilahay adi kadhaarado ilahay kadhaarado ilahay dhaarkiisun fuliya badana ari manaa rasul yani kolka resaas ofka kolka maylakamisame jaseska iyo nayo tintiskan laysansa dhaaysanta aye dharshay dhal dhalaaley malkamisama kawashay dhal dhalaaya malkamisama of kula lakamisama ilahay agdismay buwa salaax shay lew yani aliman walcamal saalx intaasa misan ilahay agdis kofka qiimaka leego qaala rasuul lahi sala lahu alayh wasalam taas ruba ashcasa kootintis shal tabsan badana akbara busoysan badana madfuucin la reebayo bilabwaabi cala labwaabi ilbaabi halka korsholo ka reeba kama huwa rajulka siyadi dhaarado ala lah ilahay korshe ka dhaarado laa barahu alan baariyahu rajulkaasan baariya walan wali iska dhaari ilahay in welaw mana rawa muslim muslim iya adil kuriyay an usamata radi allahu taala anhu an nabiy sala allahu alayhi wasalam qaala nabiy nam nabo may kagoolay gumtu ana gumi calaa baabi ljanati jinad ilbaab shay usurunyaminka lidelmiyaay ya jinad ilbaab shay surunyaari rasulka faidan isla marki caamatu man duul aktarsho aktaru man duul ha inka badan dakala galay haajinad geli almasakinu masaakin wa wa asxaabu ljaddi yani maxbusuna wa asxaabu ljaddi maalgabeenki asxaabtoodi ay alghinaa kanaadnimadi asaabtiyo maxbusuna kulaabisi wa gayra ana asxaaba annaari naarta asaabtoodi kad umira walamri bihim bidukulihim galowkoodi alamri ila naari wa kumtu sulmi calaa baabi naari naarkilbaarje korshe wa sulmi faidan isla marki caamatu man akdaru man duul ha inka badan dakala galay ha naarta gali annisaa bilan waay mutafaqun alayh diskana mutafaq wاljadu bifak jinya lafi ay alxadu nasib wاlgina tanaadamwa waqawluhu macbusuna ey lam yudan lahum yolining idina bacdu wili e dukul ljanati jina galalselining idin wa an usamata radi alahu taala anhu an nabiy sala lahu alay salam qala nabiy naumay kagolay gumkanagumi calaa baabi ljanati jinad ilbaabsha korshe wasurun yaminka li dheemiya rasulka aminkali dheelmiyaaye lamada ba aragay janada ilbaabsha waa karumiya rasuulka sala lahu alay salam hafiiriya leeday arag fa idan isla markiiba may lakulamay caamatu man aktaru man duul ha inka badan dakala gali ha janad gali almasaakin masaakin ay muslimiinta masaakintooda waayo oo daacadii o ibaadadii o mashguulane ibaadada isku guddaayeno wal mashguuliya in laha inay masaakin ahaayeen i waa saab waa saxaabuljiddi waa saxaabuljaddi ay alxadi walghinaa lilijeeda si fasira doone waa saxaabuljaddi ay alghinaa sanaadnimadii asxaabtiyoona dadki maalgabeenka ayagna macbuusuna kula habisiyayin haye macbuusin buwareedinta injeedan janada la injeedan laakin xisaaba la fidhiyan umana addunya waliyo xisaaha kuusu jareen xalaaluhaa xisaabun xaraamuhaa cigaabun e walaagiyohaya kalkun laku xisaabadahay baynama dadka masaakiinto laku xisaaba ma leh janadiyo yooba galen raaco isadahay hangna ta kahabisiyin wa gayra ana asxaaba aljanaari lakin ana asxaaba naari naarta asxaabtooda laakin dad umira wal amray bihin bidukuulin ila naari alamri ma mana ahaan onay hada asxaabuljadi lilayin naar ma asxaabu naar maeyo jilalainjeedana laakin man habisinyin xisaabaan habisinyin baynama dasi ahlu naar hayooba laamri mana naarta galawshe wakuntu kum yeeri rasuulka sala allahu alayhi wasalam calaa baabi naari naarki ilbaabshe korshe waa surimi faidan isla markiba caamatu man aktaru man duulhan badan dakala galayha naarta gali haanka badan anisa bilan wa bilan haanka badan haan galas mutafaq aleyh xadiiskana mutafaq waay wاljad bifati ljim i ay alxaadu nasiib waay walgina tanaadum waay qawluhu waqawluhu gool nabi naba goolshay maxbusuna kula xabisiyuku gooli hey lam yudan mal edin waay lahum liahlin ahay bacdu lam lam yudan mal edinne lahum liasxaabi اljadi maal gabeenki asaabtiyo weli malang edingna bacdu qablo weli malang edingna fi dukuul ljana mana ina galawsha weli malang edegna mela kaabisiyin ee naaratiyoba galen laakin yo malang edegna weli xisaaba ka jaran kolkun fadlaga leyin masaakinta iyo dalil muslimiinta masaakintiyo وan abi hurairata radi alahu taala anhu an nabiy sala الlahu alayه wasalam qala nabiy aw may ka golay sala الlahu alayه wasalam lam yatakalam hadalna fi lmadi firdatiya maka hadalna ila talaatatun sadilay hadleen ciisa cadow lay hadli ibnu maryama caabududi nogshahay wasaaxibu jurayjin jurayj saaxibshay la hadli wa kana jurayju juraj may haaday rajulan haaday rajulkaas oo caabidan cibaado badan caabidan rabi shay caabuda cibaado badan ya haaday baadan goy fatakada huwa juraj samaysaday sawmacatan min khalwaatiya samaysadi fakana huwa juraj haaday fiha fi sawmica min khalwaatki fishay haaday faatasman koytay juraj umu juraj aadisan koyti walhaal huwa juraj yusali tukudaw faqaalat hiya umadi imeerta ya juraj um werti ya juraj um jurajo oh. faqaala juraj may kagoolay fi nafsihi leya laadray meheraya rabi rabeheyo umi hadi tan umi umi a tan aaday wasalaati yani itafaga may kulmeena ahay ijaabatu ahay umi waitmaamu salaati iya kulmeen yani wa ka saas a fawafikni biaxsani biahay biaflalihima saas oo kale eri lamada sifal badan ilahi waafaji faakbala kaafil ala salaati salaati soron wededi ay faatat koyti umuhu marama fansarafat fansarafat umadi godoonti falama kana falama kana lwakt waktiga marki haday min algadi bara waktiga marki hadi yata tadiya umadi hadina koyta hujurejan koydi walaa aljurej yusali tukda fagaalad umadi merte ya jurej fagala jurej mer y rabi ya rabi rabeyo umi wa salaatiwa aadayna hoogdo salaadayn waato damakawena sawele faakbala kaabili ala salaati salaati jurej jurej salaadis oran wedadiwa falama kana marki falama kana lwaktu waktiga marki haday min algadi ama falama kana min algadi hadilagweego minta zaaidilgweel falama kana min algadi falama kana algadu bara marki asaliya atad hiya umadi hadina koyti hujreeg walaal wajureej sali lang ibaadon koys marka salaadlaki jaroleyla kulamaas faqaala meerta ya jureej markisadal faqaala may kagonay rabi ya rabi rabeeyo umi aaday wasalaadi waay yani aaday salaadeya kulomeen faagba faagbala jureej gaabilaclaan daraati oran wadadi faqaalas may kagoolay kulku yani sida tooki lahadl lahadl waay maertay kan maaysusade mabakinjeedo allahuma ya allahu aleeyo laa tumit anta ilaahu undiloy hu ejureed undiloy xataa yandura ilaa kufiriya ilaa wujuhi lmuumisaati naagihii oo zinada lakataabday mumisaadka hayn zanilaalka hayn wijiyaalsho inti kutusiyaasatenti habaarti mana fatadakara banu israail reer banu israail yeha ye husen ye husen jurejan jurejiyo wa cibaadatahu cibaadata jureja husen lanki magaaladii dong mayn ganahin lang onay lankaas lang cibaado badan waa caabid waay cibaadaysimisal eh, wal amaanol gal wa kanat imraatum naagdo may bahaatay imraadaas oo bakiyon daaniley eh, may haatay yumasal yutamasalu tilkamisalaw bixusniha wanaag tilkamisalaw ihaati oo manaa hibilay oo kale surudon latihibilay leeraw ee eh, surung jarti wa faqaalat imraadi meertay in shitum hadiisin fadaasaan laaftinana anana fidnaayay oo fidnaayay u rajulkan kan ani fidnaaye hadiisin fadaasaan fatacaralat hiya naagdizaanilayta idin bambatay lah lijuraj anseti meelis ay min khalwaadkiska garay oo duurki hayangaseti falam yaltafid mamilacsane ilayha ila lmarati sumandenyibadisaas ku jare saasa seti raaciya lanka gowsaareye seti raaci ana irinta yani gowsaare yani kana huwa raacaghaade yawiki hanhooyda haade ilaa sawmicati sawmicati jure jure min khalwaadti hadugalsadaa meela hanhooydaay lankaasan seti faamkanat makanidaysaanilati raacagiyan min nafsiha nafsiya nisdigdi fawaqaca huwa raacagi wagaacay alayha ala lmarati naagdisaanilayta idiya wagaacay faxamalat uurowtay xamligaadiwa falama waladad marki dhaliya qaalad hiya yani waa kay may kagoona imraadi zaanilaytahayti huwa onagon waladkan kan e min jurejinga oo dhaliyarti manaa jurej oo dhali kaaso seeden dadki ehelkii magaaladii roogi dhon o e waa kay jurej an seedena isla marki walba ma warahaysane fastanzaluu dijiy dhaladego dhalabeena ujreedka degow ku dhalaben meeli goblaki saarnaay dhabagi walaagiyo daashka saarnaay oo ka cibaadasadaha kudega lir meelanta cibaada makin yaalo wahadamuu dudumiyeen sawmicatahu min khalwaatiya dudumiyen intana humaadi kusameeyasa waan cibaadasada dadaraseerena dudumiyen wa wajacaluu mayka gudagaleen yadribuna tatoomayaayaan hu e jureej kumaayan a gudagalen faqaala jurejin jureej walba maku arka jureej meere maa sha'nukum wamaa xaalukum eri de isin shaanigi i xaalkin wey qaalo merena zanayta zinaysati bi hadihi lbagiyi daanilaytantan ehoka zinaysati markaasan taka cibaadasdaraas fawaladat hiya bakida dhalay ninkaadga unugo dhali unugada dhaliyageklaninsheeni oo zinaka dhaliyelan mana faqaala jurayjun jurayj may kagoolay ayna sabiyu yaabuwa aaway sabigi sheenaab sabig aragay fajaa-u lakohen bi bisabiya lakohen faqaala jurayjun jurayj may kagoolay dacuunii oo tawaaweri xataa usaliya sianan tukado tukade ilahiya tugayhi mana yani telefon samawiya dirsade ilahay angaylisade isuga heri mana walaawer isuga fasalaa tukade lam rakaa tukdi falaman salafa marki godoomiya ata nabiya ataahu ata sabiya ataahu huwa jurejin sedia sabiya unug yaraay fadacana huwa jurej duray ha fi badni badni sabiy unug yaraay o adira daladi iyo looladi jukusi waqaala may kagoole jurej ya gulaam unago man abuka heri mana hadal yani shirmakin yaalo hadal ifuki man abuka awka qaala qaala sabiy sabigi may kagoole fulanun abi akay fulanun o araaci gowsaarki usaari mana unug yaro hadlaw faaqbalo markaas gaabileena arag mucjize argeen unugun um hadlaana hadlay gabalki faaqbalo gaabilen kolkun jurej karaamisanabah kolkun yani faaqbalo gaabilen calaa jureejin jurej korshe gaabilen yugabilona dadongadaayaan hu jurej dadongadaayaan wayatamasaxuna masaxsadaayan barakaysadaayan bibi jurej jurejki tataabadaayan o masaxan lanfaylehayti kadaawa ninka ogardoran li marki demrilagiri ma ereen wagaalo ma ereen lamni disaanelakadi kindisaan sawmacataka lanfayle ahlulahi ataas min khalwata kindisaan oo dhan baaslaynahayn ha min deebiga kinkadisaan er usulama deeba kinkasuubiyan fala jurej may kagolay lamaya mafadaw deebkin acidunaga acidunaga acidunaga hae wakay masalan ba ahay e, uh, sawmacadi naga min diinin dhoodo sidisiya e kama kanat awalan sidii hordhaan hayti oo kale kama kanat hiya sawmacadi sidii hayti fafaclu sidiya faleen wa baynama sabiy yurbacu son wa an abi hurayrata radi allahu taala canhu an nabiy sala allahu alayh wasalam qala nabiy naw may kagoolay lam yatakalam hadal fi lmehdi daragta dherigta dhaxdiya ma hadal ilaa halaathatun sadilay hadleen oo marki hadililey ilaa halaathatun tililey ilaa adatu xasrin wafta sadi ma wal kale hadlen male saasadan dareeme laakin xasrigan kan e yani waa kay fiiri ini la fiiri in baahanyaliley may wale wagad warada fi saxiixi muslim e aroray fi asxaabi lkdood ma yufidu ana imraatan takasacat imraado ini suruntay yani wa kay masalan bu kaobsatay dabkolahuri kaobsatay masalan onogshe wa lahadli onogsheya lahadli oo naasnugahay gal eri aga kateganta ay gal eri masalan sawmica ka jawhara ismu mucadun mucad macbad nasara sawmica may lelay nasaarta meele kacaabud yani soofiyaalsho meele oo nasaarta ilahay kacaabud ka cibaadaysadaan eraayan sawmici taasa lere waktigi hore wa sawrialkokon lankan lang oo hordhaan ahlu kitaabe oo diinti nabilaahi isa eh haysado hay lanfaylehay hordhaan mana lankaas dumarsheean inti diinta lang nasarniya cibaado sidaa ilaahay aabudahay kalkun dadka mooahi laciifinta eh ini ilahay erdis qiima kaleeyno ilahay walifada wal iyo hadda fadan unweela hoob warsadaan iyo daliilin ay hada firi lankan kan hoob korboodi ilahay n argagahay lamara kaa tukadi isla markin ilahay amurtisan xuli wa kalkun ilahay erdis qiima kaleeyin laciifinta muslimiinta iyo daliilin ay ay an abi hurayraa radi alahu taala an an nabi sala lahu ala slam qala nabi naw may ka golay lam yatakalam hadalna fi lmehdi iribta dhahdiy inug iribka jiro markaasay dhalridahdiy makadan ila talaatatu sadila hadaleen ciisa wa hadli ago ibna mar ibna maryama caabudid inug siha wa saaxibu jurayjin i hadl ini cabdullaahi aatani lkitaab jaclani nabiya yani ta islahay manaha kusheekoyaayo manaa oo ciise marki hadlaayo masalan ciise melankasaas mayaha zakariyahay ciise nusun hadlilay lam yatakalam fi lmahdi mahdan ila talatat ciisa bnu maryam yahadli wasaaxibu jurejin jurej unogi saaxibsha haayona saaxibka manaa jurej unogi unogi jurej fokiya ilayla mide wasaaxibu jurejin jurejka soofigisa jurej eraay yani saaxibsha iyo hadli wakana jurejun kalkun jurejka shaanisha walaa ula gadgal wakana jurejun jurej ma hadi rajulan rajul yahadi rajul kaasoo cabidan cibaadaysada rajul isku cibaadon gohoy ilahay aabudowshen gohoy ihad umudoogi hor umana umudoogi hor yalan lijeede umdoogi horlan rajul ho ilahay ka aabudaayo oydin toosan yahay fatakada huwa rajulki samaysaday sawmicatan sawmacatan min khalwaatiya samaysadi min nakakaala nagadaayo ilahay lin ka aabudow oo dadka bulshadul kudhah baaw gooneeya samaysadi fakana huwa jiraj haadi fiha fi sawmacati min khalwaatki fise haadi faasad may koytay umuho umu jure jure aadisaho jurejin koyti walhaal huwa jurej yusali salaatukidaw usoo salaaska jaro salaasame ka jaryan koyti faqaala mertay umadi ya jurej jurejo yani fagaala faqala jurayju meray faraadis dati islaadla meray ya rabbi rabeyo itafaga may iswaafagay wa wasalaati macnaha itafaga may iswaafagay umi ijaabatu umi aaday ajiibowshe wa wasalaati wa itmaamu salaadi salaaday taamweelowshe iswaafagen ini aaday la ajiibano aaday la ajiibano faday salaadayna la dhamaystiro fadaay islamadaasa kulumeen ilahu ti onayo ad dalanka jelan badanyi waafajisaari faaqbala qaabile calaa salaati salaati jurayj ilo salaadis horan wedidi aadin ajiibna waa yani kolkun taas may daliilan atal erey rajulkan horta may haayey lang asada hada jis rasul nin sheegi yani caabida isku hay isku cibaado sada ibaadan goy yahay laakin cilmo ma lahayn elari mana lo manaa cilmo lahada fadi may lerin low kana jurayjun caaliman jurayj hadii caalim hada fadi lacalima may ogaada faday ijaabata umihi awla min salaatihi may ogaada faday aadis ajiibo shayni owlukuata salaadis owlukuata may weley aada ajiibowshe welidka la ajiibo waajibu oobkin weer aaw yani aayow erta waajibu oob salaasame ka jarta raatibe ka jarto suno ka jarta ku bahaase aada la ajiibas aaw kale la ajiibas suno ilen may bua taas waajibi suno oob kulama may la mariisiye waajiba la mariisiye aada ajiibowshe waajibu welidka la ajiib salaadaad ka jartano suno sunada ini waajib may la lamarisiye waajiba la lamarisiye uswakun salaadi oo sunadii haytiya aadis oo waajibki kumartimokuarka cilmilaanga nagatimana saas darteed maylan baahanya lanka marki cibaadaysadaw calaa cilmin wa wayaqinin nika cibaadaysad maayna cilmo oo cibaado oonayo cilmi laan e haba ang lade masalan yani wa wama wakulu man bigayri cilmin yacmalu acmaaluhu mardudatun laa tuqbalu filah il saaizuba dara lan kasta oonayo cibaadaysadaw cilmi laan cibaadaysadaw acmaalis mardudu malag balaalilay mana mardud sala korshe lakin radiman abalo may welay wali waajibe wali kalmashalkasa may di korte o kudhong dhafaro cibaado suno ka dhafaro salaad subana kutabta mana waajibkina kutabta yasulio mukorgado mana tan usabta sunad elaybo texgeliye winaye ti waajibkiba qima makala fadhi taaso kalku kalku yani may lafadey sheegi marka ad ibaadaysadaas walaad ka cibaadaysadaas inaad cilman lahaas wali binaaw i wali fadlo badan i wali shal ogaata mana oo inagana manaa shay oo camal ajar yaro kulay lakuhelaw ad ka daayto reerki ajarka badan lakuhelo fad in ad kutabto nagati mana matalan jamaacadii jumadii dhon kutabto yani saas oo kale suna imeelo la kamashgulsan kutabto o kale kalku cilmi lambahanya ah alaa cilmig ini laka ibaadaysa saasa saasa aidan faylewa hadda lankan kan hadda dhibkan ma injeysade lang horta ilaahay aabudaa laakin cilmi laantis ilaahay ka aabudaay ma inshaanta ini habaarka di hata aadi habaarto ya rabki iya deersidi mana faqaala mere ya yani wa kay raju maylaya falama kana marki asalay fansarafad hiya faaqbala faaqbala jurayjun gaabila ala salaati salaati jurayj jurayj salaatisa gaabili fansarafad aadina sugo doonti falama kana min algadi falama kana algadu bara marki asaliya atad falama kana alwaktu waktigi marki haday min algadi barahaadiya atad hiya umadi koyta hu jurayjan koyta walaal wa jurayj sali tukdo us markas salaadayka jare faqaala umadi meerte ya jurayj jurayjo faqala jurajmera ay rabi ya rabi rabi hayo ummi haadihi tan ummi aaday wa wasalaati wa haadihi tan masalaati salaaday aadayn waato ajiibo famayt misna itafagat ileh gaabay ay rabi ya rabi rabi hayo ummi itafaga ma iswaafagay ijaabatu ummi wa itmaamu salaadiya iswaafageen fawafikni biafdalihima wer lamada tifal badan ilah iwaafaji markaasa faadbala juraj ala salaati salaatiisu sunada isku waajibki adsjiufadi kutabi sumiladaabili falama kana marki haaday min aladi baridi marki haaday falama kana jurajun ol er koray falama kana jurajun juraj marki haaday min aladi bara marki haadi yatad mayn koytay hu juraj mayn koytay atad hiya umadiya koytay hu jurajun koyt walhalwa juraj sali tukdaa faqaalat umadi merte ya juraj jurajo faqaala juraj mer ay rabi ya rabi rabeyo umi itafaga may iswaafagey ijaabatu umi aaday ajiibowshe وasalaati وaitmaamu salaati salaaday dhamaystirow shee iswaafagay fawafikni biaflalihima ilahu lamadanti fadl badan iwaafaji tagdiirkaas oy yani may gadareeyey kitaab kitaab kale kitaabasa fasiraayana abu jamr hoosismiro kufiriyaase faakbara rajulki gaabili cala salaatihi salaati jurayj faakbara jurayjun gaabili cala salaatihi salaati jurayj jurayj salaatiisiya gaabili salaatiis orangezo nagadi faqaalat may kagoolay markiseeda sookan kooyahay oo walba ngajiibahay nikan maay kiyaasiyay maay saisarti merte allahuma ya habartigo allahuma ya allahu aleheyo laa tumit anta ilaahu undiloy hujure inogunkan eho adalka ajiibuwa undiloy xataa yandura huwa ilaa usku araga ilaa wujuhi lmumisaati zanil bilaanti oo zanilaadka hayen yani waakay kay masalan bogujiyaalso inti ku araga saarti mana hadda meelida kareer jeler low hata yani kahabara lahaytay inti iskubsanaysadaayo hanasay foolka kubsanaysa orafadi hata kadii fadilelari mana kadii khatar wa kolka rediya ma erta inti wijiyaalsho ku arga reerti meel laka reerti mana siya walaa kufakad bes fa tadakara usuna lang cibaadon gooyahay hortaba dantis lajeedidis ilahay dantis layahay inkastoo yani kadhi yani wa kay masalan ba habaarki kadhi lalagabo laakin yani ilaahay foki marki den may wala wala us habaarkaasan kadhi ilahay dartis ha ibaado ibaado lay kadhaha jariso umaatikal ma kadhaha jar laakin reed jeyga la ogaado fayle manaa cibaadad wala e naftiyo ka cibaado sidaas cilmo lang lahaa fatadakara banuu israail reer banu israil kolka imtixaanki ah, habaarka ogda habaarka may iyomayodarka alaba may limidayna shimbir haduulayo reed ataa ka jer degaw reed maana reed marki dem waako sababtiya bilaawti habaarka sawshi fatadakara banu israila reer banu israil iyo yani waa kay huseen jurayjan jurayji wa cibaadata cibaadata jurayji husaw nagdeen amaano galeen lankaasoy lan caabid w ilahay faarug nagdiyo addunyadon kufaarug nagday zaahida nagday caabid ahan seereen amaano nagdeen ama anta naftiya i mashhuurnimada naftiya marmarko mafayla mana maylare ashuhratu niqma ashuhratu niqma hiya lare mana adoo yani waakay masala mashhuurnimada marmarko masiibi nagalaas mana dhib badanta kolkan yani waakay lankan hadi maahay isku cibaadaysadaa cibaadadii tisa magaaladii galay mashhuura nagadi marki dam waa imtixaanka kabahire wa kanat imraatum imraado may bahaatay imraadaasoo bakiyun zaniyatun zani lay yutamasalu la meselaayo bixusniha wanaagshilkamisla iblo iblay oo kale suuradan latilerayo wanaagshilkamisla yahaasi qaalat mayarta imraadi inshiitum hadii fadaasan kaasbay maaha lanki sigan amaanahaytan ani kutakhaluseti animila saare ani fidnaayo mana inshiitum hadii fadaasan laabtinana ana an fidnaayay oo fidnaayay hu rajulkaasa fidnaaye markaasa fa yani bati fatacarada bambatay lah lijurejan bambati meeli soo micdisan kaseetay jureja dikin bahana ati mana falam yaltafid huwa jurayj mamilacsan yaashay koobsade ilayha ila lmar'ati maradina malacsanasmanden faatat seertay raaciyan lankogowsaarayan seerti kaana raaci raacag haaday yawiki dumamaa haaday ilaa sawmicati sawmicati jurayj jurayj min khalwaati handumamaay jilay waa irin duurka daajeer hamin meelan hoydaay faamkanad makan nismakan ida hiya mareli hu e raacag iya min nafsiha nafsi lmar'ati maradi naftiya ismakan ida nisdi fawadaaca raaci raacagi widaaca jimaaci alayha ala zaniyati ajimaaci faacmala sadiya marka gaadi urowti falamaa waladad marki dhaliye wali hawadood unugi dhaliye qaalad may kagoolehin walwarsaday may leray mahay min ayna hada walad waladkan kan inta inta kushenti unugunsaler faqaalad markaasa mertay huwa waladki kan ewa kaainung may haaday min jurejin jureje kuhaadi jureejkisin anung amaanasa ya isinasa oo dhaliya ay imtixaanki wi wijahmumisaadki inti ku arag tili lahaayo aragtinyadii korka imtixaanki besfato koyan ehelki ahlu magaaladii koyan hujrejiyan koyan fastanzalo dijiw dalben hujrejiya kudijiw dalben hadi gaereg mana antana ka cibaado mawedo wal kale intan roogdehe wa damudu dumyeno sawmacataho sawmacata jirej jirej min khalwaadka iya dudumyen wajaclu may gudgalani yadribuna tumaaya hujre tumaayan faqaala jirejun jirej may kagoolay ma shanukum wama xaalukum shanigin xaalkin may kaalo zanayta zinaysati bihaadisan albagiyi zanileysankazinaysa fawaladad hiya zani bagiyadina dhalay minkaas ega unugkao dhaliyo qaala jurajin jurajna kagoray ayna sabiy yaabua yaabua unuga awer unugisi sheegasan waak faja lakoen bibisabiy derigtikijar lakoen faqaala juraj may kagoray dacuni oo taba hataa usaliya senan tukudo yani tukude ilahya tuga oo taba besaasu kofko mumunke hadi dhibaati walkajihaysadan maylan bahana ilahi argiga fafiru ila llahi dacuni oo taba hataa usaliya senan tukudo fasala huwa jurayg tukadi kolka laba rakaca tukadi falama insarafa jurayg markii godoomay min salaatihi an salaatihi kagodoomiya hataa jurayg deeday ah ilahiya toogi ilahu arantantan oo fuki ar hataa huwa jurayg deediya sabiyan seedi fadacana huwa jurayg duray fi badni badni sabiyi sabigi ololadiisa jubti waqaala jurayju jurayg may kagooley yaa gulaamu unugiya dhadalay unugo wiilo man ay abuka aw ka haadi aw ka sheegari mana qaala qaala qaala qaala algulaami unugyara inera fulanun abi a okay fulanun hibil waayo araaci gawsaarke ibilo oo gawsaarke ibilo baala roogay kaasumana ana bes faaqbalo markaasa aranti ogaade unugiya foki saaxibu jurayj saasaka nagdi unug faaqbalo qaabileen alaa jurayjin jurayj korshe qaabileen yuqabiluna haldadangadayan hu jurayj wayatamasaxuna mamasaxayan tataabadaayan bi bi jurayj jurayj masaxayan oo mamasaxdaayan oo tabarsadaayaan qaalo wagaalo may kagoolen dadki helki nimanki meelo roogde ban islaa nabni lisaane lakad lahantaaki lisaane yani min sawmica sawmacataka min khalwaadka wa min dngaaajuramaya acidunagaha sawmacdanaga min diinin dhoobadiya kanaga sidi o dhan geedi dhoobihayain wela kama sidi kaanad hiya sawmacado dhan hay fafacaluu falen wabaynama wabayna wakta sabiyun sabigo yarlacu nuujiyaw min umihi umi sabiy sabiga aadis yani nuugaw yarlacu nuugayo min umihi umi sabiy sabiga aadis naaskiya nuugaw ya famara may hamara rajulun hamari rajulkaasoo raakibun saaran calaa daabatin daaba korsha saaran kaabadaas oo faarihatin xasanatin wanaagsan washaaratin wadu ay wasaaratin wadishaaratin yani sifo ansaaxibe saaradaas oo sifadaas oo xasanatin wanaagsan ansaaxibe ay yani danfayla washaaratu wahiya aljamaal nahayda yani saas waa ah, washaaratu si fasira doon hiya aljamaal surud oo adaahir muuqat filaya siwal malba oo hiya ansaaxibe eh ah mari wa ay faqaala um faqaalad umuhu umusabi sabigi naaska nugay alis maarte allahuma ya allah alew ijcal ibni unogewel mila hada kan oo kalka wel fataraka sabiyu sabi kutabay asadi naaska kutabay walbala qaabilo ilah la rajuli ilah ila raakib ya qaabili fanadara huwa sabigi fir ilah ilafahay ila raakib yasadin day faqaala faqaala sabiyu sabigi meeray allahuma ya allah alew laa tajcal anta ilahun weloy niamin weloy milahu mila raakib raakibkan oo kale in weloy uma aqbala sabiyu sabi qaabili ala sadyihi sadyi sabiyi sabigi naaska isku qaabili fajacla sabi may gudgalay yartalicu nuugo yani fakaanii ana o anduru fiiriya waa lamideer abi hurayra ilaa rasuuli lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasuulsha fiiriya waa lamid walaalwa rasuulkan yakiku sheekoyo irtilaacahu irtilaaca sabiyi sabigu nuugsantis yani kusheekoyo biasbucihi asbuci nabi nabag fartiska kusheekoyo asbucdaas oo asababati sabaabade fi fihi fi fami fami nabi nabag afsheeka jar farti afka geliye durugdurugsi rasuulka sala lahu alayh wasalam unogi naasiya nugo nagdiy manaa tilmaamay fajacala may ba gudgalay fajacala sabil yamus dhundhugaw ha yani fajacala nabiy nago may gudgalay yamusu dhugdhugaw ha asabaabata farto sabaabade taso ka dhugdhugaw unogi oo kale tilmaamay musalsal yelere qaala may kagolay wamaro qaala abu hurairata may kagolay wamaruhan qaala nabiyure qaala nabiy nago may kagolay sala allahu alayhi wasalam wamaru hadan halmareen bijariyatin odoomayto yalamareen walhaalhum ahl ljaariyati odoomayteeda ehelsen yalaribuna tumayan ha jaarid وayaquluna kagolen zanayt zanaytati saragdi hadi sulin walhaaliya gaaridina tagolo kagolos xasbiy allahu wanicma alwakiil silesamana wala dulmiyahaye xasbiyana kaafigay allahu ilahi wa wanicma alwakiil lang wakaalada nicmala sileto faqalad umuhu umul yani wa kay umu sariy sariginas nugay adis meelka allahuma ya allahu aleo laa tajalan welo ini nuga mitla mitla jaariyati doomayta nadulmiyahay oo kalan kuwelo atan dulugan kadhi oo kale nugan kuwelo fataraka kutabay ara la canugsunya kutabi fataraka sabiy sabiga rala anhu sunke kutabi wanadara daymood ilayha ila jaariya faqala gulaamu unugi may kagoray sabigi allahuma jacal ilah welnian milaha mila jaariya jaariyadan oo kale ilah oo weelay fa hunaalika waktadaasa unugi kolkan aadifa korkoy taraajaca ishadal dhaafsadeen iska nagnagen alxadiisa sheeka iska nagnagen unugi kolkan unug sheeka suubadiya nagli usuba she hadalahay inweel iweel balay kolkan aadi kolkan lijesati unugiye nujiyasi lahadalo nagati mayslan leta in korkosantaartigo yani waa kay markaas sunonogi sheegahay fakultu may kagooray faqaalad maerkay mara rajulun rajulka waha mari rajulkaasoo xasanulhay-ati hay-idi sayl yah maray fakultu an may kagoolay allahuma jacalni mitla kagooli fakultu unago adin may kagoolay allahuma ya allah ala laa tajcalan welo ini anin welo yani mitla mitla gulaam mitla rajuli rajulkan oo kale inkwelo wamaru hadan halmareyna bi hadi amati halmareyna walhalhum hilkan yadribuna tumayanha aljaariyata wayaquluna eraayan sanayt sarabtilayn halmari yala marin fakulta adin fakulta may kagol allahuma la tajcalni mila hari fakulta adin horkoytamerta allahuma jcalni mila arti erti ya bomayn lawed onogiya lahadli mana onogi o intilay saaranaya kolki sheeke sheekila lahadgali qaala sabiy sabigi mayliya ina dalika arajula rajulkaas kaase kaana rajulka haadi jabbaaran yani ki on dadka on jabaar dadka kasabo dadka dulmiya ahaadi rajulkaas oo hanun oo lebesnaraasi jabbaar ahay mutakabir ahay jabbaar ahay fakultu anin may kagoolay allahuma laa tajcalnii milahu erimana ilahu dabaarkan oo kale dadka dulmiyo inkuwela waina haadihi tan odoomay tangan yaquluna dadka may layna lahali jaariya may layna sanayti saragdiisan layn mana wala lam taznin zinaysna wasaragdi yani waa kay inhadna dulmi lang haysado walam tasrig waan inhadna fakultu anin may kagoolay allahuma ajcalnii milaha intan dad dulmi fadi kan la dulmiyo ilahay iwelerinin sanay mana mutafaqun aleyh hadidkana mutafaq والمومسات بmam mim lal وaskan الwaawi وakasr mimi ثانiya وabsin المهml lai huna momisaat maylre الزawani naagyaalka zinaysadayan والموmisatuna macnahu mfrad wa azaniyat وagol daabat farihatn kagol bilfay xaadigatn yani faadig ho xaadigaho duglew nafisatn qurux leye وasharat bsin المcjamat وtafif ra hiy jamaal qurux aظahir muuqt ilayat hd muuqto وalmalbasi libaaska kumuuqt ومaعnaa tala jacl adis xadaat sabiya yala sheekoysatay وaxadata sabiyn ha umadis an sheekoyo o mayleya falama انصرف sabiy kabacdi waa kaysaas a may kale rasulka eri sala الlahu عalayه وasalam وabayna wakta sabiyin sabigo yarlacu naas nuugaw min umihi umi sabi sabigaas alis naasya nuugawa famara may hamaray rajulun rajulka iyo hamari rajulkaasoo raakibun saaran calaa daabatin daaba korshe saaran daabadaasoo saarihatin xasanatin yani nafisatin wanaagsan le daabadaas oo farihatin wanaagsan saaran yani farihatin ay xasanatin wanaagsan washaaratin wadishaaratin sifo an saaxibe sifadaasoo xasanatin wanaagsan an saaxibe daabeedan faylana saaran usunaftis eedan goroxsan ahay misma e washaaratin simerdi mayla kusifeeyey raakib wal kusifeeyku famara rajulun rajulka waa mari rajulkaasoo oo raakibon saaran calaa daabatin daaba korshe daabadaasoo daabadaas farihatin xasanatin wanaagsan raakibkaasoo oo yani waduushaaratin raakibkaas oo duu shaaratin hay an saaxibe shaaradaas oo xasanatin wanaagsan raakibka kusife raakibkaas oo washaaratin waduu shaaratin eroalagada wad ala mudaaf lagada yani washaaratin waduu sifan saaxibe shaaradaas xasanatin wanaagsan sifa wanaagsan saaxibe lanka raakibka dararfayl iyo qurux faylan leo darfaylan wedo daabadiisna daaba faylata lankaasa qaabili faqaalat umuhu umu sabiyi sabigaadis may kagole allahuma jcal ilahu wel yani ibniy onogay mila hada kan oo kale inkawel serti mana aadamay fadaas onogshe onogshe ini nagdo onog onayo yani wa kay koroxsano wanaagsano yani saas oo kale nagdo fadaas mana ay saasuma kalan fataraka sadya kutabi saasay badana saasakadilala sahaaba oo kale yani ahal sheegay oo kale nog maalin dugso inje dugso fil injeyte injeyte reeg unugunkan eh, maalinka injeegtay oo oh, dugsi quraan eh, inbar ertay kabacd marki dembireed unuga inkadaayerta unuga inkadaayerta unuga maalin alikinkwele maalin alikinkwele unuga inkadaayerta arada nga dhaafidhiide unuga eh, nagalfadaasert khatarse kalkun mana adi dhad adi arada dhaafidhiide adin ani unuga insuga nagado fadaas kalkun khatar waayo masalan in yani waaki masalan maybo taas liidishad oo diinto na qiimo doraano mana maybo iskoolaasi meelon ogda eda langurxiyo lakin dugsigii quraankiyo anag mal gurxiyo mal wanaajiyaayo saas oo kale kalku reed yani markaasa ladin aradanoged indaha fadheer falasalataadi lemay kutarjuma taas ay injeysadi dadka yani n dadka injeysaden masalan maalinka may la fadheesi dugsiga fidhi lafadaay meelfay laguruxsan la fadheesiyo awlaada darka darfay hadhaad leero lafadaay manaa orsi awlaada yani saas wa kalku mal weelo quraanka laliidid mana yana saasa saas liidaay atar dinka liidi atar kalku mana hadi gabartan yana saasa leta unugay kan oo kale aliinkuelmahayn odoomaytaas oo kale aliminkuelyalsua allahuma jcal ilah wel ibni unugay hada kan e mila yani ibn unugay inwel mila hada kan oo kale inkuelsi mana kan oo kale sudan faylborosan inkuel daahirkan la muuqaalkan la argahaysama oo sis waliyay maragahaysamana wala kuborosan yi dulmo iyo nayo yani bakiyi gardarsudu fataraka sadya fataraka sabiyu sabigii kutabay asadya naasiya kutabi naasiya kutabi وaqbl sabiy sabig aabila ilayhi ila raakibi aqaabili fanadara huwa sabigi fidiya ilayh ila raakibi faqala sabiyo sabigi mere lahuma ya alahu aleh laa tajcalan welonian mitlahu mitla se raakibi raakibkun oo kale ilah inkuweloy uma aqbala sabiy sabig aabili ala sadyihi sadyi sabiyi sabigi yani wa kay masalan naaska iyo qaabili oo naasnugahay fajacala sabigi may gudgala yartalicu nugaw naasi nugaw abi hurayra qaala abu hurayra sale qaala abu hurayrata abu hurayra may kagoolay fakaniyan oo andura taalkan fidiyahay waa nimid ila rasuuli lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulki ataakan fidiya walimid walhal rasulkana yaxki kusheekoya irtiaa irtiaa sabiyi sabigi nuugsantis kusheekoya biasbuci asbuci nabi nabag tartisku kusheekoya asbucdaas oo sabaabati sabaabade asbucdaas oo fiki fi fami fami nabi nabag absheekasugaasi fajacala nabi naumay gudgalay yamusu dhundhuugo ha asbucdi dhundhuugo onoga naaska nuugo kya tilmaamahayo qaala nabi naumay kagole wamaru hadan halmaren bijaariyatin doomaytoolmaren walahal hum ahlaljahiwalahanhum naaskina yadribuna tumaayana aljariyata hodomayti tumaayaan wayaquluna eraayaan danayti zinaaytitsaragdi hadislen walaaliyajaaridinasagul hiya jaaridi kagoolaas oo muslimiinta mustadacfiintooda daliil hangada walaaliyayantagola kagoolaas xasbiya allahu wanicma alwakiil silatamana ana kaafiga ilahay waay xasbiya kaafiga allahu ilahay waay wanicma alwakiil langna wakaalada nicmal allahu maulana silatamana faqaalat umuhu umu sabi sabiga adisna ertay oo tan oosadorano lasumahabadeermertay allahuma ya allah alay laa tajcal anta ilahan weeloy miyanoge mitlaha mitla jaariyati jaaridan oo kalan weeloy saas mana ilan daahirka nergahayto hoosiya makor dhabto ini ladulmiyayo ilahay diskima kale fataraka sabiyu sabigi kutabi arala anhu sulje kutabi wanadara ilayhi ayra jaariyata daynood bagala sabiy mer allahuma ajcal ilah weelniyani weel mitla mitla jaariya fahunalika waktagaas iyo taraajaca unogiyo hadis iska nagnage alxadiisa sheeki sheekorsudoo nagade sheekaysado galen waa koy sheekadiya faqaalat hiya umadi meertay mare rajulun hamari rajulkaasoo xasan lhayati hayadis wanaagsan fakultan may kagole allahuma ya allah aleyo ijcal weelniyani wel milaha mila yani waa kay saas way faul fakultan may kagole allahuma ya allah aleyo ijcal welni onogey milahu mila raakib raakibkan lankan sudan fayl okal onogey kuwelel fakulta adin onogo meertay allahuma ya allah aleyo laa tajcalanta ilahan weln mila mila raakibinka welrt wamaru hadan dadki almaren bihadisan almarenti alamat doomaysan walhalum naasina yadribuna tumayan halama halamata tumayan wayaquluna iraayan halamarti yala halmari mana zanaytihi zanayti zinaysati saragti hadi fadultan may kagoolay allahuma ya allah aleh laa tajcalan welo anta imni unugay mila mila jaariyatin kawelo fakulta adin unugo ma ertay horkoysa allahuma ya allah aleyo ijcal welnian milaha mila jaariyati arti yaabua mayin korko hesiyo markaas hadda kalku aadi hadalki dhamaysati aadi unugiya bilaabi faqaala sabiyu sabigina raligimeernasnugahay ina hada rajula rajulkan kan e kana rajulkan kan e hanuun faylaad aragaasay unugi kan oo kale inkualadnahayti kana huwa rajulka haadi jabbaaran ki onayo dadka dhasabaayo dadka dulmiyo wahaadi fakultu ani may kagoora reer jabaarnimo mafadaayo allahuma laa tajcalni mitlahu arimana allahuma ya allahu alay laa tajcalan walenya mitlahu mitla rajuli rajulkan kan e inku mid welo anin ari waina haaditan yaquluna dadka waina hadi tan yaquluna dadka mayleyna laha li hadi jaaridi mayleynin zanayti zanaysati yani walaha lam tazinin zinaysan wataragti hadi walaha lam tasrig hiya yan hadna ya zinaysati layn zanayti zinaysati layn walaha lam tazin hiya yan zinaysan wataragti hadi walaha lam tasrig hiya yan hadna fakultan may kagole allahuma jcal allahuma ya allah aleo ijcal welniani wel mitlaha mitla aljaariyati kagole walzulmi ahaytan oo kale welelni sali mutafaqun aleyh hadidka mutafaq way wlmumisaat mumisaat bilami lmini minta gosa mintaasoo lula yani wa kay masalan hore minta horlagoodo mumisaat waiskani lwaawi mo wakasri mimi momi mintaasoo thaniyati momi wabisini sinya laaki mumisaat almuhmalatila dhibactiray mumisaat wahuna mumisaat macnahoodi azawani naagi zinaysadaayen jama zinaysadaayen wa jamac wa jammuanasu salim wa mufradkime walmumisatu mumisa mufradki momisa lijami momisa ad arka jami walmomisatu momisa maybua azaniyatu tano zinaysidaas momisa hoob leron azawani jamcgiyo azawani hanisinaysidaay way wagawluhu wagawluhu daabatun wagawluhu gawl nabi nabo golshay daabatun daaba kagoli daabahaaso faarihatun xasanatun wanaagsan kagoli bilfayalafi faariha ey xaadigatun wanaagsan nafisatun qurux leyaho wanaagsan leyan xaadigatun yani wa kay matala xadiig eho wanaagsan ley xaadigatun wanaagsan nafisatun wanaagsan وsaaرة bsn akri intasol mcjamati ladaris la akriyay وatakif ra isaaرatu taadan lafuda isaaرatu wahiy shaara maylare yani aljamaal surd aلظaahir muqs way fi lhayati haati وlmalbasi yani وsaaرat wadu shaaratin od er wadu shaaratin hay saaib er wahiy aljamaal surd aلظaahir muqtu fi lhayati jamaalkaaso fi lhayati hayad fishad وlmalbasi وafi lmalbasi ribaaska fishad وamacnaa taraajaca lamadi alxadida xadiidka iska nagnagen macnaheed maybua ay xadaat yani asariya waxadataha mana ay xadaat hiya maradi yani wa kay aadi sheekoytay asariya in sheekoytay waxadata huwa sarigin in sheekoyey ha umadiiya in sheekoy wa wallahu taa wallahu subxaanah wataala ya aclamu ogaan badana baabu mulaadafat